bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabiyina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجmaعين ama bعdu waxaan in sha allahu tacaala aan halkan ka bilaabaynaa maanta oo arbaca ah taariikhduna ay tahay labaatan iyo toddobada bisha dulxija kun afar boqol soddon iyo toddobada kitaabka lagu magacaabo khalqu afcaali اlcibaad uu leeyahay alimaam amiiru اlmu'miniina fi اlxadiid moxamed bnu ismaaciil albukhaariyu kitaabka magaciisa waxaa la yidhaahdaa khalqu afcaali اlcibaadi wاraddu cala اljahmiyati wa asxaabi الtacطiil kitaabka magaciisa sidaas khalqu afcaali اlcibaad wاraddu cala اljahmiyati wa asxaabi الtacطiil wax yar waxaan ka sheegaynaa kitaabka waxa uu ku saabsan yahay iyo mawaadiicdiisa iyo sababka loo alifay iyo kelimo yar oo ku saabsan kitaabka si wax looga fahmo mowduuca uu kitaabka ku soco uu ku soconayo tarjamada musanifka waxba ku dheeraan mayno <clears throat> waa macruuf marar badanna waan ka hadalnay oo kitaabkan waa kitaabka saddexaad oo musanifka uu leeyahay oon halkan ku akrinayno aljaamicu saxiix ama saxiixu lbukhaariga ayaan halkan ku akrinay ku dhammaynay aladab almufrad ayaan sidoo kale ku dhammaynay oo alimaam albukhaari uu leeyahay ilaahay mahaddiis haddana kitaabkiisii saddexaad weeyaan kan meelahaas ayaan ugu soo tarjamnay tarjamada musanifka boqol sagaashan iyo afartii ayuu dhashay laba boqol konton iyo lixdiina wuu dhintay dhulka uu asal ahaan ka yimid ama uu ku dhashay waa bukhaara oo hadda dhaco usbekistan waddanka la yidhaahdo ayuu ka mid yahay halkaa ayaana ayuu ku dhintay qaryo ku taallo oo la yidhaha khartanka ayuu markii dambena uu ku dhintay ee kutubihiisa lagu intifaacay oo muslimiintu meel walbay joogaan ay ku cibaadayst yacni waxa ay kala baxaan ay ilaahay ku caabudaan waxaa ka mida <clears throat> inuu ilaahay ku sharfay imaamkan asaxu kitaabin bacda kitaab illaah kitaab midka ugu saxnimo badan qur-aanka kadib inuu isagu alifay oo uu isku geeyey oo xadiidka nebiga sala allahu alayh waali wasalama ah waana kitaabka saxiixulbukhaariga dhanka rijaasha iyo dadka wax laga wariyaa iyo siday wax iskaga maqleen iyana mawsuuco weyn oo la yidhaaha ataariikhu lkabiir ayuu leeyahay oo isaga ayaa u ah asal aladab lmufrad waa alifay ajzaa badanna waa leeyahay kitaabkanna wuxuu ka mid yahay kitaabaha tirada badan ee uu marka alimaamu albukhaari uu alifay magaca kitaabka waa sheegnay oo sida uu yahay khalqu afcaali اlcibaad waraddu cala اljahmiyati wa ahli tactiil ayuu kitaabku yacnii ku astaysan yahay inuu kitaabkan bukhaari alifay wax shaki ah kuma jiro oo waxyaabaha marka aad kuu tusaaya waxaaba ugu weyn tahdiibu lkamaalka iyo tahdiibu tahdiibka iyo taqriibu tahdiibka kitaabkan ramsi ayuu ku leeyahay kutubta bukhaari allifay inuu ka mid yahay taas ayaa ku caddaynaysa ramsina waa ku leeyahay oo ramsigiisu waa caq waa cayn iyo khaa oo haddii marka raawi magaciisa ay sheegaan oo ay kadib xaalkiisa ka warramaan oo ay yidhaahdaan fulaan ibnu fulaan hiqatun rawaa lahu caq ayay qorayaan caq macnaha waxay tahay albukhaariyu qha-da waa albukhaariyu caynkana waxaa laga soo qaaday khalqu afcaali اlcibaad marka caq waa ramzi maadaama uu ku leeyahay tahdiibu lkamaalka iyo tahdiibu tahdiibka oo ayagu ay bukhaari u nisbeeyeen kitaabkan intaasi marka waa istifaadada iyo tawaaturkaasi kutubtaa xaggooda uu ka tawaaturay keligiis waa ku filan yahay in kitaabkan uu leeyahay alimaamu albukhaari leanna rijaashiisaaba wax laga qorayba waxaa kaloo ku tusayo alxaafid abulxajaaj almizi kitaabkan mar ayuu akhriyey dimashq ayuu ka akriyey dimashqi shaam mar wuxuu ka akhriyey shaykhu lislaam ibnu taymiyana uu bannaanka joogay oo isaga markaa yacnii muddo aanu isagu xirnayn oo bannaanka joogay oo naa'ibka marka suldaanka markaa shaam joogay naa'ibkiisuna ay aad markaa uu sunnada iyo usoo dhoweeyey wejina ibnu taymiya agtiisa uu ku lahaa laakiin magaalada uu ka maqnaa markaas <clears throat> ayaa waxaa dhacday in abulxajaaj ilmizi inuu akhriyey kitaabkan majlis laga rabay inuu ka akriyay saxiixulbukhaariga ayuu khalqu afcaali lcibaadka ka akhriyey arrintaana marka dadkii qudaaddii berigaas joogay oo ashaacirada ahaa alxaafid almizi way ku dhibeen oo waa ku xireen oo qaadigii shaaficiyada oo ashcari ahaa baa xiray abulxajaaj ilmizi markaasaa ibnu taymiya uu gacantiisa xabsiga uga soo bixiyey taariikhdaasna waxaa qorayo alxaafid ibnu kathiir kitaabkiisa albidaaya walnihaaya marka culimadaa waaweyn baa waxay sheegeen kitaabkan inuu bukhaari alifay ee heer wuxuuna gaaray la akrin jirayba oo majaamicda iyo masaajidda iyo laga akhrin jiray buu joogay nasiib darro marka waxaa ah moxamed zaahid alkowthari inuu shaki geliyey kitaabkan inuu bukhaari leeyahay cibaaro marka aada u jiran ayuu cabiray oo uu yidhi iyo kitaabka khalqu afcaali alcibaad almansuubi lilimaami albukhaariyi kitaabka loo nisbeeya buu yidhi imaamu albukhaari siiqatu tamriid ahaan ayuu markaa u sheegay kitaabka marka bukhaari ka loo nisbeeya maahane waaba alifayba culimada waaweyn ramsina waa ku leeyaha kutubtan culimmadaasna marka way aqrin jireen sanad saxiix ana waa looga wariyey kitaabka oo culimmadii warisay abu daahir asilafi alasbahani ayaa ka mid ahaa oo aada loo yaqaano sanadkuna waxa uu galaa asaaniidda looga wariyey qaarkood ragga ka warinaya saxiixiisa ka wariyey sida abu dar alharawi oo ka warinaya almustamli farabri ayuu ka warinaya maxamed ibnu yuusuf alfarabri maxamed ibnu yuusufna waa ninka saxiixa wariye waay kitaabkanna marka wuu ka wariyey saddexdaas siyaaloodba kitaabku inuu alimaamu albukhaari uu leeyahay adnaa yacni ishkaalin yacni ma lahan oo kuma jiro kitaabku marka cinwaankiisa saddex waxyaabood baa ka muuqanaya khalqu afcaali alcibaad waxaad dareemaya marka mas'ale uu rabo inuu bukhaari ku jirto isaga inuu rabo meeshaas inuu ku faahfaahiyo uga hadlo khalqu afcaali اlcibaad maxaa laga wadaa dadku waxa ay samaynayaan afcaashooda inuu allah isagu abuuray subxaanahu wa tacaala oo qadarku afar martabadood ayuu ka kooban yahay martabatu lcilmi martaba waxaa weeyaan cilmi waa inaad rumayso ilaahay inuu wax kasta og yahay oo dhacayo martabadiisa labaadna waa martabatu lkitaaba in ilaahay wax walba uu qoray oo dhacayo waa og yahay alle waana qoray looxulmaxfuudkuu ku qoray tan saddexaadna waxay tahay khayr iyo shar labadaba inuu ilaahay isagu qadaro cumuumu lmashiica mashii'adiisa un adduunyadaani inay mashii'adiisa un inay imaanayso oo isaga markaa yacnii khayr iyo shar adduunkan korkiisa waxa yaallo waxay ku ahaadaan bimashii'atihi martabada afaraad waayo marka middaan oo wax ka qori wax ka qori raba isaga marka martabada afaraad ee qadarku waa maxay wixii ilaahay ogaa qoray mashiicadiisa guud ku jiray laabudda ilaahay waa keenayaa waana ahaysiinayaa yacnii tu imaanaysa ayayna noqonaysaa cid ka baajin karta male saa darteed marka addoonku isagu wax ma samaysan kara keligiis yacnii ficilkiisa iyo ikhtiyaarkiisu wuxuu ku dhex wareegayaa un mashiicada alle subxaanahu wa tacaala walidaalika innaga marka allahna abuuray ficilkeennana allah abuuray subxaanahu wa tacaala ficilkeenna ficilka innagaa samaynayna faacilku waa annaga khaaliquna waa iyo allah marka waa in la kala gartaa faacilki iyo khaaliqi faacilka ficilka sameeyo ayaa wasfi looga dhigaa mar walba masalan hadda salaad casar baan tukanay waa sujuudaynay sujuuddaas yaa waayo cidda samaynayso waa innagaa sujuudaynay yaa la dhahayaa saajid oo wasfi looga dhigayaa annaga ilaahay muxuu ku leeyahay marka sujuuddaasi inuu khaaliq yahay alle oo innagana uuna abuuray dhaqdhaqaaqeennana isaga abuuraayo alla subxaanahu wa tacaala koonkaani marka laba khaaliq kama jirto hal khaaliq unbaa ka jira bis meeshaa marka qoladan marka muctasilada iyo ayuu rabaa inuu radiyo ee iyagu marka dhahayaan addoonku allah abuuray addoonka ficilkiisana addoonka aa samaysto oo abuurto marka laba khaaliq bay sugayaan oo khaaliqu lkown oo allah ah khaaliqu lafcaal oo ah dadka samaynaya afcaashaas marka addoonku isagaa yacni wax walba abuuranayay dhahayaan meeshaasna marka madhabkaas foosha xunna waxay ku magacaabeen alcadlu oo muctasilada usuushooda waxaa ka mid a atawxiid waxay ka wadaan ilaahay sifaatka in laga qaado oo aan wax sifaa loo sugin alcadlu waxay ka wadaan inaan yacni alla addoommada afcaashooda ma abuuray ka wadaan tan saddexaadna waxa ay yidhaahdaan almansila bayna almansilatayn qofku haddii uu dembi kabiira ah ku dhaco gaalna ma aha muslimna maaha meel dhexuu taagan yahay ayay dhahaan midda kalena waxay tahay alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar oo ay ka wadaan xaakimku hadduu jawr sameeyo in lala dagaalamo oo masaladii markaa khuruujka iyo ay ka dhalanaysay adoo afartaas asal bay aada ugu caanbaxeen marka alimaamu albukhaari khalqu afcaali alcibaad markuu leeyahay masaladaa wuxuu taqriirin rabaa addoommada waxa ay samaynayaan allah abuuro mashiicadiisana kama tagana oo kama dhexbaxsana leanna haddii la yidhaha ilaahay wuxuu qadaray qofkan inuu muslim noqdo laakiin addoonkiibaa marka inta bedelay ayuu iska dhigay gaal isagu gaalnimadaana ilaahay wax shuqul uu ku leeyahay iyo qadar uu ku leeyahayna ma leh marka sidaa la yidhaahdo meeshaa waxaa ka soo baxaysa ilaahay awood ma laha ka soo baxayso shaygii uu qorsheeyey ou qoray bannaanka ma keeni kara waayo macnahaas ah marka ilaahay wixii uu qadaray bannaanka waa keeni karaa inuu bannaankan keenana waa khalqu afcaali ilcibaad wax laga wada ayib maxaa loogu cadaabaa hadduu alla abuuray afcaashani waxaa loogu cadaabayaa ee ficilka waxa samaynaya waa adiga alla maahan waxa samaynaya ikhtiyaarkaadaadna ku samaynaysaa wuxuu alla kuu qadarayna adiga cilmi umalihidoo ma ogid ee ilaahay marka maxaa ma dulmi uu arrintaa ku leeyahay maya wax dulmiya kuma lena ayb cinwaanka kitaabka waxaa kaloo ku jiro waraddu cala aljahmiyati kitaabkan marka wuxuu rabaa inuu ku radiyo qolo la yidhaha aljahmiya jahmiyadu marka waa qolo loo nisbeeyo jahmu bnu safwaan assamarqandiyu nin la dhihi jiray oo dhulkaa samarqande iyo ka yimid oo isagu keenay dhowr mas'alo oo foolxumo badan ayuu keenay oo gaalnimo ah ayuu kusoo dhex daray caqiidadii oo uu dad badanna uga fasaadiyey masaa-isha ugu waaweyn oo jaham ou ka jiranaa waxa ay ahayd mas'alada koowaad waxa weeyaan al asmaa'u waasifaat oo ilaahay magacyana ma leh ayuu dhihi jiray tilmaanna ma leh ee hadduusan magacna lahayn tilmaanna lahayn see u aqoonsanaynaa marka yaan ilaahay la barannin waay marka selafku marka arrintaa way dareemeen cilmigooday ku dareemeen markaasay aada u naqdiyeen marka ugana hadleen rabbiga aan caabudaynana waxay tilmaameen inuu yahay rabbi makhluuqa uga soocan magacyo iyo tilmaamo uga soocan iyagu marka waa diideen magacyada ee tilmaamaha waxayna ku diideen asmaa'dani tirada badan waxaa ka dhalanaya ilaahiyo badan bay dhaheen allah haddii la yidhaha alraxmaan la yidhaha alcasiiz la dhaho waa badanayaan ilaahyada ee waxaa la yidhi ma badanayaan asmaa'dan waa mushtaqaad tilmaamayna tilmaamayaan hal qof waa yeelan karaa dhowr tilmaan soo maa hal qof caalim waa noqon karaa shaacirna waa noqon karaa ee eesakina waa noqon karaa geesina waa noqon karaa soo maaha shujaac waana halkii qof unbis marka aaliha badan iyo tacadud fara badan iyo waxaa ka muuqan maayaan iyagu markaa ay ka cararayaan ayb asalka waxa u keenayna mas'aladaas waxay tahay jaham sida kitaabkana noogu imaan doonto niman falaasifo ah oo hindi ah ayaa u yimaadeen hunuud ah oo la dhihi jiray assumaniyatu nimankii markay u imaadeen bay yidhaahdeen war ilaahaaga adiga ma aragtaa maya ma taaban kartaa maya ma maqlaysaa warkiisa maya ee seed ku rumaysan tahay marka jaham marka qolbuu isku xiray shubhadii marka kuma daaweynin qur-aan sunno nebina kuma daaweynin sababtoo ah jaham nin cilmileh ma uunan ahayn qol buu galay falsafad iyo fakar buu galay marka waxaa usoo baxday marka ilaahay inuu ku shabaho ruuxda ee uu yidhaahdo ruuxdanba lama arko waana jirtaa maadaama ay jirto oon la arkin wax tilmaanana aanay yeelanaynin oysan qaadanaynin ee ilaahayna magacyaya tilmaamo ma leh wujuud un baan u ogolahay sida ruuxduba aan wujuud ugu ogolahay buu meesha uu ka dhumay marka asalka u ahayd meeshaasay ahayd meeshaasina marka de wujuudka waa loo deliisho karaa ruuxda min baabi owlaah laakiinse ruuxdu tilmaamo ma leh ee magacyana ma leh ilaahay marka tilmaanaya magac ma leh insaan laysugu shabaho waa midda marka keentay madhabu tactiil inuu markaa yacni asmaadii iyo tilma iyo tilmaamihii alle inuu cadilo uu dafiro midda keentay meesha labaad ou jaham ka bukay waxay ahayd jahmu bnu safwaan masala masaa'il اlasmaa walaxkaam qofka yacni iimaanka iyo kufriga iyo marka laga hadlaayo jahm iimaan wuxuu u yaqaanay aliimaanu almacrifatu ayuu dhihi jiray iimaan waxaa la yidhaahdaa qofka inuu ilaahay yaqaano rasuulka yaqaan bis qof allaale qofkii alla yaqaano rasuul yaqaano waa mu'min kaamilul iimaan buu dhihi jiray ee ibliis ilaahay waa yaqaanay soo maha qaala fabicizatika la ugwiyannahum ajmaciin ayuu dhahayaa ilaahu cizadaadaan ku dhaartay isagoo ilaahay yaqaan buu haddana gaal yahay ibliis calaa ra'yi jahmin ibliis waa mu'min leanna iimaankii wuxuu ku sheegay macrifo keliya kufrigiina marka muxuu ku tilmaamay jahm jahli bis qofka gaalka ah waa qofkaan ilaahay aqoonin bis buu ee sida xooga badanna sida saxdaana waxay tahay sida saxda ah qofku isagoo macrifo iyo cilmile gaal waa noqon karaa qofka isaga oo yacnii isagoo markaa yacnii rabbi kufrigu marka yacni iimaanku macrifo keligeed maaha qofku inuu rabbi yaqaano waxbaa usii wehliyo oo quluubtan acmaal baa laga rabaa qalbig yani waxaa laga rabaa acmaal carabkii acmaal baa laga rabaa jawaarixdii acmaal baa laga rabaa waxyaabahaas baa marka iimaan ah marka iimaankuna macrifo kuma koobna kufriguna jahli keligiis ma aha <coughs> meeshaana waa meel kale oo uu ku dhumay oo culimmadii salafka sida wakiic iyo kale ay ku gaalaysiiyeen mar allaale marka aada maqasho salafku mas'aladan khatar bay ka dhigeen ha degdegin adiga waxaad ogaataa annaga diinta way nooga aqoon badnaayeen a'immadaas si aan u weyse qaadanayno oon salaadda u dukanayno oo aan sakada u bixinayno kutubahoodaan ka qaadanaa soo maha oo hadda saan salaadda u dukanayno saxiixulbukhaariga aan fiirinayna waxaan markaa sidaa aan ugu baahanay inay diinta nooga aqoon badnaayeen marka ay leeyihiin war arrinkan waa kufri waa nooga aqoon badan yihiin marka adiga marka ha degdegin cilmi iyo baaritaan iyo waxbarasho gal inta aadan markiiba degdegin mas'alada saddexaad oo jahmu bnu safwaan uu ka bukay waxay ahayd mas'alatu lqadar oo dhinaca qadarkana wuxuu ka ahaa jahm jabri jabri jabri maxaa laga wadaa dadkan waxa ay ficilkoodan iyo hadalkooda iyo waxa ay samaynayaan kulli waa qasban yihiin addoonku ikhtiyaar ma leh waaba qasban yahay xaashi iska bidbidaysoo kale waaye ama yacni xarakatu lmurtacish qofka gariiraayo ninka markuu gariirayo isaga isma xukumi kara isma kontarooli kara soo maaha addoonkuna sidaas waayay dhaheen mafaasid waaweyn baa ka dhalatay oo mafaasiddii waa waxaa ka mid noqotay gaalnimo waaweyn baa ka dhasho masaa'il badan baana ku salaysan taqriirka arrinkan marka laga lagu jiro kalaamullaahi waa maxay marka la leeyahay jahmiyada qulaadooda waxay dhahayaan hadalka koonka lagu hadlaayo dhan waa kalaamullahi oo wuxuu yidhi ibnu carabi kullu kalaami lbari yacni kalaamu lbariyati kalaamuhu khalqigu wuxuu ku hadlayo oo dhan waa hadalkii alle sawaaءun calayna nathruhu wa nidaamuhu waa isku mid buu yidhi gabayga iyo nathriga wax allaale wixii hadal adduunyadan lagu hadlayo allah ku hadlaayo waa jabri marka wuxuu ka keenay marka addoonkaani waxba maahane rabbi baa ka dhex hadlaayo markaasaa hadalkii qabiixa ahaa iyo kii fiicnaaba wuxuu u nisbeeyey inuu ilaahay hadlaayo marka ayuu ka dhigay waxayna ka dhalatay kufrigaas weyninka badan wuxuu ka dhashay e, mas'aladan oo qadarka soo ka soo hallawday jabri e, jabriga ah walidalika marka adbaqa a'imatu salaf jahmiyadu ama madhabkan jahm kufri inuu yahay waana arkaynaa bukhaari sida uu ula dagaalamayo qoladan baxhi kale waxa uu yahay aljahmiyatu hadda waxaan sheegnay waa jahm bin safwaan dadkiisa wixii aaraa'diisa qaatay ayaa jahmiye lagu sheegaa imaam axmed laakiin aaraa'da jahm muxuu u bixiyey ma taqaanaan wuxuu u bixiyey diin oo kitaabkiisa yacni aradd cala aljahmiya ayuu wuxuu ku yidhi faadalla bikalaamihi basharan kahiiran wa tabicahu calaa qowlihi rijaalun markaa buu yidhi wawadaca diina aljahmiyati jahmiyada diintooda ninka dejiyey waa yidhi imaam axmed baa sidaa dhahay wawadaca diina aljahmiyati jahm waa ninka jahmiyada diintooda sameeyey dejiyey diin muxuu uga cabirayaa islaamka waa khilaafsan yihiin ayb kitaabka radd cala ljahmiyana de imaam axmed waa leeyahay culamo badan baa u nisbaysay marar badanna waa sheegnay uu ka mid yahay ibnu kathiir uu ka mid yahay ibnu xajar eh, fi kitaabi tawxiid oo sharaxa saxiixulbukhaariga fatxulbaariga ibnu nadiin fihrasadka dad badan baa markaa isaga u nisbeeyey waxba ma tarayaan marka ma dadka diidaya ama inkirayo wax xujaa ma hayaan ayb culimada selafka marka ibnulmubaarak iyo imaam axmed iyo isxaaq iyo bukhaari jahmiye waxay u yaqaanaan dadka sifaadka alle tacdiiliyo oo inkiro dafiro hadda marka waa isdilaax labaad asalkii hore waxaan jahm bin safwaan aaraa'diisii waayo jahm markii uu tegay dad ayaa ka qaatay dadkaa ka qaadanayey magacyadoodu waa kala bedelnaayey oo nin koox walbaa magac bay lahayd laakiin waxay ka midaysnaayeen mas'alatu tacdiil marka yaa soo gelayo bishri lmarisi iyo axmed ibni abi du'aad iyo dadka raggoodii waxay ahaayeen waxaa la dhihi jiray jahmiye iyagoo muctasilo ahaa ayaa haddana jahmiye lagu tilmaami jiray sababtu maxay tahay lianna ra'yiga tacdiilka iyo iskaga mid ka ahaayeen <coughs> ayib meeshaa marka waxaa kaloo iyagana sidoo kale ku jiro ashaaciradii ashaaciradu iyagana maadaama ay sifaatka alla tacdiilinayaan oy meelo badan jahmiyada ka waafaqsan yihiin itlaaqan marka ahlu tacdiilka iyaga waa ku dhacaa marka wixii marka jahmiyada lagu radinayo ashaaciraduna radin bay ku tahay ilaa wixii un markaa iyagu marka aynan ka waafaqsanayn marka laga hadlaya maahane meeshaas laakiin mas'alatu tacdiili sifaat isku mid bay ka noqonayaan leanna toddoba sifo oy iyagu rumeeyeen oo inta kalena ay diideen ku noqon maayaan marka iyaga jahminimada uga bixi maayaan ahlu tacdiilna uga bixi maayaan ayb arrin kale marka in la ogaada kitaabka ka hor ay tahay waxay tahay a'immadii salafka jahmiyadu kulligood waa la dagaalameen aad bay ula dagaalameen kutub badanna waa ka qoreen kutubtii ay ka qoreen waxaa ka mida kan hadda aan akrinayno imaamu lbukhaari uu leeyahay khalqu afcaali اlcibaad waraddu cala اljahmiya waxaa ka mida dadkii wax ka qoray alimaam axmed alraddu cala اljahmiya buu qoray waxaa ka mida a cuثmaan bnu saciid addarimi alraddu cala اljahmiya buu qoray waxaa ka mida ibnu abi xaatim alraddu cala اljahmiya ayuu qoray waxaa ka mida ibnu mandah wuxuu qoray alraddu cala aljahmiya alimaam abu dawuud fii sunanihi kitaabu sunna baab ayuu sameeyey baabu raddi cala aljahmiya ayuu ku magacaabay alimaamu annasaa'i kitaab dhan ayuu ka qoray kitaabu nucuud la yidhaha oo sifaadka alle uu uga warramo oo jahmiyada raddi ku ah ee sunanu lkubraha ayuuna ka mid yahay kitaabkaas ayb alimaamu tirmidi kitaabkiisa jaamica waa ku dhex sheegay baabu fadli sadaqa markuu ka hadlaayey wuxuu sheegay jahmiyada iyo salafku inay iskhilaafsanaayeen oo wuxuu yidhi marku sifatulyaddi uu ka hadlaayey wuxuu yidhi wa ankarat iljahmiyatu hadihi alaxaadiid jahmiyada axaadiidtan way inkireen buu yidhi wa qaaluu waxayna dhaheen inahaa tashbiihun waa tashbiih yaddan iyo xadiidka uu sheegayo waa tashbiih jahmiyadii markaa selafku markuu ka soo warramay jahmiyadii buu gaar uga warramay waana radiyey marka bukhaari iyo tirmidi iyo abu daawuud islaamka xaggay ka joogaan da dadka muslimiinta oo iimaankooda qabo oo yacnii aan ku ta'asurin yacnii zandaqa ama yacnii balaayo aanay qalbigooda gelin mansilo weynay u taagan yihiin soo maha a'immadan waa a'immat ddiin naqalat laathaar aathaarta iyo akhbaarta nebiga dadkii soo warinayay waayo haddana marka iyagoo sidaas ah ayaa can qowsin waaxid ayay jahmiyada ay ka radi jireen marka waxaa qalad noqonaysa marka in la yidhaaha laga cabiro jahmiyadu dad iska fiican inay ahaayeen khilaafkoodu iska fudud yahay mas'alatu tactiil inay tahay mas'ale iska basiid ah laysku khilaafi karo wijhatun wijhatu nathar aqbali karto kala duwan in sidaa loo arko waa dulmi waa qalab midda labaad ee kalena waxay tahay dadka hadda joogo mucaasiriinta keliya inay radinayaan jahmiyada baabkan sifaadka alle iyagu un inay ka hadhadlaan dadkan dambe inaan loo arkin ayaan hadalkan u sheegayaayo waa hadal laga dhaxlay aimadii hore oo aimatuddiin markaa ninkii bukhaari akhrinayo ama muslim akhrinayo ama abu daawuud akhrinayo waa inuu tacdiilka iska dhaafo sifaadka alle inuu dafiro waa inuu iska daayo lianna kitaabkaad akrinaysaa ku radinaya adiga markaa ayib kutub kaloo fara badanna waa laga qoray oo kutub sunna iyo lagu magacaabo aلsuna lilkhalaal wahaakada aلsuna licabdillahi bn اlimaam axmed wahaakada waayahay meeshaa marka iyaduna jahmiyadu marka garanay qolada ay yihiin akhbaartooda marka maxaa laysugu howla masaa ishaan in laga hadlo dad baa u arka mas'alo waa hore laga soo tegay inay tahay haddana khilaafkeeda uusa jirin marka maantana an alqur'aanu kalaamullaahi hayru makhluuq iyo maxaa looga hadlaa inay dhahaan baa laga yaabaa waxaan leenahay marka dariiqatu lqur'aan baaba waxay tahay dadka mujrimiinta jidkooda inuu caddeeyo dadka ahlu xaqana in la caddeeyo liyahlika man halaka can bayinatin wayaxyaa man xaya can bayina leanna qofka gadaal ka imaanayo diin saafi a ah buu rabaa inuu helo waxaa kaloo la rabaa xujada alle inay ku qumto qofkan wax marka axaadiid mawduucaada ama falsafo jinni marka kutub lagu soo qoro ee la yidhaahdo halkan baa ilaahay laga barana qur-aankii iyo sunnadii saxiixa ahaydna alla lagama bara kara la yidhaah haddii aan wax loo alifin oo aan wixii la alifay la aqrinin qofka dambe diin saafi ah say kusoo gaaraysaa waa maya haddii marka diin nadiifa la waayana xujadii ma oogmayso marka xujatullaahi fii khalqihi ma oogmayso si marka xujada alle ay u oogantaa alla a'imadan u keenay kutubtaana loo xafiday oo loo qoray inagana ilaahay uu waafajiyey inaan ama na fahamsiiyey nawaafajiyey inaan akhrisanno ayb haddii marka meel looga tegi lahaa xaq iyo baatil waa isku darmi lahaayeen walidalika allah wuxuu leeyahy wakadalika nufasilu اlaayaati walitastabiina sabiilu lmujrimiin waa dariiqat lqur'aan marka dadka mujrimiinta jidkoodu inay inuu caddaado jahmiyada marka mujrimiintaasay ka mid yihiin yowma naxa naxwa jidkoodana in la caddeeyo waa daruuri walidalika salafku kutubtaas faraha badan bay ka qoreen sifaatka xataa waay waxay ururiyeen bacdi salaf amatbacdu a'imati alxadiid ayaan ujeedaa waxay ururiyeen akhbaarta ama wararka qaabka daran oo ay ku hadlaan jahmiyadu alimaamu daara qudni kitaab buu leeyahay la yidhaahdo akhbaaru camri bni cubayd waa matbuuc waxaa la yidhaha akhbaaru camri bni cubayd ninka camru bni cubayd ibni baab la yidhaahdo akhbaartiisa iyo hadalladii laga warin jiray buu kitaab ku aruuriyey haddaad ma aragta marka hadalladaas hadallo foolxumo ah oo qaarkood kufri uu yahay yacnii hadallada ugu qaabka daran waxaa ka mid a sida nusuusta oo ugu dhiiranayo camru bni cubayd xadiidkii cabdullaahi bni mascuud ee arbiciinka ku jiray qofka marka caloosha hooyadiis uu ku jiraa ayaa loo qadaraa camalkiisa iyo shaqi inuu noqonaayo ama saciid uu noqonayo markuu ka hadlayo wuxuu yidhi xadiidkan haddaan ibnhaddaan ka maqlo acmash la kadabtu waa beeni lahaa zayd ibnu wahab haddaan ka maqlo waa beenin lahaa haddii aan ka maqli lahaa cabdullaahi ibnu mascuud kama aqbaleen rasuulka haddaan ka maqli lahay kama aqbaleen ayuu yidhi walow samictu llaha yaquulu alloo dhahaya haddaan maqla haddaan maqlana laqultu maa haakada akhadta calaya almithaaq waxaan dhihi lahaa buu yidhi anuu ballanta ilaahu ballan sidaan igulama gelin ayaan ku dhihi lahaa buu yidhi waa nin marka yacnii ay aada uga dhammaatay hadalladaas foosha xun ku hadlaayo culimadii marka hadalladaa waa qoreen haddii marka iyaga hadalkoodii xumaa meel lagu ururiyey maxay kula tahay in loo aruuriyeyn innagana ma soo hadalladaas maanaan helneen haddaan la weri lahayn marka war qofka u malaynaya masaa-ishan inay tahay masaa-il laga tegay iyo qaar waxay ku leeyihiin war waaqaca ummadda iyo dhibaatada ummadda haysato maa laga hadlo marka maanta dhan sifaad alle iyo laga hadlayo ee eh, haddaanan rabbi baranin yaan noo gargaaraya innaga yaan ducada gacmaha yaan kor ugu hoorsanayna alle ee eh, haddiiba qofkii uu leeyahay ilaahay kor ma jiro hoosna ma jiro midig ma jiro bidix ma jiro laa daakila alcaalam laa khaarijahu qofkaasi yow nasri ka sugaa marka rabbiga ou nasriga ka heli lahaaba ma yaqaanin aafada marka nagu dhacday waxay ka timid u asalna ah masal baabkan oo baabu macrifati asaami illahi tacaala wa nucuutihi oo aan laga qaadanin meelihii loo baahnaa ayb ayb marka <clears throat> ilaa meelahaas ayaa marka ahamiyada kitaabka marka waxyaabahaas baa marka uu kitaabkan iyo u qoray alimaamu albukhaari aqrintiisuna inagu marka ahamiyaddaas ayay noo leedahay kitaabku marka masaa-isha uu ka warramayo ama sifaadka uu gaar uga warramayo qaar ka mida waan tilmaamay masalatu afcaali اlcibaad uu ka hadlaa culuwiga ilaahay inuu kor jirana wuu ka hadlaa wuxuu aad ugu dheeraanayaa masalat lkalaam sifat lkalaam ilaahay inuu hadlo yacnii rabbiga aan caabudayna waa hadlaa hadalkiisana waa la maqlaa ciddii ou doonou maqashiiyaa alle oo jibriil baa maqlay nabiyullaahi muusa baa maqlay qiyaamaha dadka o dhanaa maqla weliba ilaahay subxaanahu watacaala inuu sawt uu ku hadlaayo hadalkiisu marka yani dhawaaqiisu waa sawt yasmacuhu man qaruba waman bacud masaa-ishaa buu taqriirinayaa kitaabkiisan ku taqriirinaya masaa-isha ugu waaweyn oo uu taqriirinaya kaasu <clears throat> dariiqada uu kitaabka ku wado waa sidee dariiqatu ahli اlxadiid ayuu ku wadaa oo waxaa weeyaan aayado qur-aan xadiidka nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo wixii ay a'immadii isaga ka horreysay sidii ay u fahmeen qur-aan nusuusta qur-aanka iyo sunnada iyou aada uga hadlaa mararka qaarna luqada ayuu aad marka u aadayaa leanna dad badan jahmiyadu waxyaabaha ay ku dhumeen waxaa ugu badan alcujmatu cujmadii ayaa dhumisay mararka qaar marka halkaana waa u leexanaya ayb oo luqadii iyo waxyaabahana marka waxbuu ku taqriirina ayb habkaas marka manhajulistidlaalkiisana waa laga baranaa yani masaa-isha ugu waaweyn oo kitaabkan aan ka faa'iideysanayna ama aan ka baranaynaa waxa ay tahay manhaj اlاstidlaal fi taqriiri اlcaqiida caqiidada taqri eh, yani manhajka aan caqiidada ku taqriirinayna manhajka istidlaaliga aan caqiidada ku taqriirinaynana waa ka baranaynaa kitaabka leanna marka horeba asalka laga wareeray meeshaas ahlu sunati waljamaaca a'imatu salaf iyagu caqiidada waxay ka taqriiriyaan qur-aanka iyo sunnada nebiga thaabitada ee saxiixa ah ijmaaca ummadda iyo qiyaaska qiyaasul owlaha la yidhaahdo ee qiyaasu tamthiil ilaahay lama geli kara isaga laakiin qiyaasul owlaa wixii bani aadam kamaal u ah allah uga owleysan bay dhahayaan waa usuushii marka manhajkooda istidlaalka waxaa kaloo ka mid a fitrada wuuna keenaa imaamu lbukhaari alkhilqatu walfitratu oo yacni manahij manhajuulistidlaalka waxaa ka mid a dadkan fidrada alla ku abuuray iyo habka uu alla noo abuuray ee aqbalaayo xaqa aqbalayo iyadana marka in fidradaana la fiiriyo loo laabto leanna nebigu sala alla ly slam xadiisulqudsi alla wuxuu kaga wariyey inii khalaqtu cibaadii xunafaa'a faja'athum shayaaiinu faadallathum ama faijtaalathum addoommadeyda waxaan abuuray buu yidhi ayagoo xunafa xunafaa <clears throat> shayaadiintii baa u timid way dhumisay fitrada marka fira waxaa la yidhaha waxa dadka ku abuuran fitrada marka dadka waxaa looga naqliyaa ama looga saaraa tacliin tacliin qofka macnaha fitrada haddaad rabta inaad fahamto qof aan waxba la barin oo aan waxba dhegaysanin ee baadiyo ku nool weligiis aan culumo dhegaysanin ra'yi kale aan maqlin siduu ku dhashay un u weynaaday haddii aad fiiriso daruuriyaadaa qalbigiisa ku jira iyo fitar marka ilaaha wax abuuray markuu sheegaayo korow gacanta u taagaan hadda reer baadiyaha aan cilmiga baranin allah naga sarreeyo ku dhaha wuxuu ku leeyahy ilaaha gacan allah weyn ku leeyahay gacan allah laanna isaga fidradiisu iskaga socdaa waxay kutusahay marka fitradu sifaatkan aan sheegayna kitaabka uu sheegayo fitrada waa aqbale wax fitrada kasoo horjeeda maaha ayb marka fitradaasi marka iyaduna waa manhaj lagu wax lagu taqriiriyo wowna sheeg sheegi doonaa meelo badan dee dadka mutakalimiinta ama ahlu falaasifada jahmiyada la radinayana iyaga laftooda way qirteen qaarkood oo waxay yidhaahdeen caqiidadan aan leenahay tashbiih iyo tajsiimka fidrada ayaa keenaysay dhehen walidaalika dadka waa loo cudur daaraaba in laguma gaalaysiin karo sababto ah fitradii baa sidaas ah oo hadday fidradu saa tahay ma u daysa ya maya iyaga waxay leeyihiin jahmiyadu caqiidadan tashbiiha aan ku tilmaamaynay dhahayaan oo caqiidatu ahli sunna caqiidada ay tashbiiha ku sheegaan fidrada ayaa sidaas keenaysay dhahayaan hadday fidrada keenaysa marka waa lagaa daliil xoog badan yahay soo maa walidalika qisadii waa la socotaan abulmacaali aljuwayni markii uu eh, ka hadlayay eh, markuu inkiraayay culuwiga ee uu dhahaya ilaahay kor ma jiro hoos ma jiro midig ma jiro bidix ma jiro hore ma jiro gadaal ma jiro caalamka kuma dhex jiro kama dhex baxsana nin baa marka wuxuu yidhi daruuro qalbigeenna ku jirto oonaan iska celin karin baa jirtee arrintaan seen iska yeelnaa maxay tahay qofkeen markuu kurboodo ama uu murgo rabbiga ou kurbada inuu ka faydo ou rabo kor ayuu ayuu indhaha u taagayaa gacantana u taagaya seen yeelaynaa markaasuu cabaar aamusayo dhabanka ayuu gacanta saartay markuu cabaar aamusnaabuu wuxuu yidhi xayarani alhamadaniyu ninkan ninka ninkan hamadaniga waa i wareeriyey buu yidhi arrin aanan jawaab u haynin ayuu la yimi taajidiin subki wuxuu isku dayaa arrintaas marka wou keenaa maca asaaniidiha can ariiqi dahabi ayuu ka keenaa alimaam dahabi markaasuu wuxuu leeyahay waxaan ijaaza lagu wariyey buu mar dhahaya ijaazadu sow ka mid maaha wujuuhu taxamul maxay dhibay haddii ijaazo lagu wariyo meeqo waxbaad adigu se ku warisaa taajuddiin meeqo waxyaabooduu ijaazo ku wariyaa isaga ta kale haddana wuxuu leeyahay dadka warinayo ayaa dadka ahlu tanziiha neceb hadday neceb yihiin ma runnimadooda maa been isku bedelaysa waxba waa u waaye muhiimku marka fitraduna waa ma'khad kale laba ma'khaday marka eh, ahlu sunnuhu wax ka qaataan caqiidadooda ku taqriiriyaan aan ujeedaa ma'khad waa fitrada ma'khadka labaadna waa adila aladila naqliya adilada naqliga ee kitaabka iyo sunnada ee eh, caqligana maxay ka sameeyaan caqliga ma diidaan ahlu sunnaha waxayna aaminsan yihiin caqliga saxiixa ah inuusan ka hor imaanaynin qur-aanka iyo sunnada walidalika ibnu taymiya kitaab ka qoray muwaafaqatu sariixi اlmacquuli calaa saxiixi lmanquul saxiix almanquul ama daru u tacaarud alcaqli wاlnaqli sidii la yidhaaha caqliga saxiixa ah inuu waafaqayuu sheegay naqliga saxiixa ah ayb laakiin marka aad adiga muqadamaad samaysato aan lagugu raacsanayn ee aad adigu degsato haddaad tiraa marka tanaa qadciyaad ah caqliga saxdaa waa kan iyadaa qadciyaad ah haddii axaadiidta iyo kan iswaafaqaan khilaafaanna waxaa la raacayaa caqliga haddaad tiraa waada waxaad adigu un degsatay xeerarkan oo baaniyaalka waxba ma dhaamo waxaas naam baaniyaalku sameeyey waxba ma dhaamaan walidaalika meesha mutakalimiinta jahmiyadu ay ka dhumeenna waa meeshaasoo iyagu waxay yidhaahdeen hadda haddaad akhrisaan nihaayat lcuquulka uu qoray raazi haddaad akhriso juska koowaad asaasu taqdiiskana sidoo kale wuxuu ku qorayaa annaqliyaat ayuu ciwaan ka dhigana naqliyaadku qur-aanka iyo sunnadu ka wadaa wuxuu leeyahay naqliyaadku kuma filna aad uguma filna caqiide in lagu taqriiriyo sidaasuu marka dhahaya markaasuu wuxuu keenayaa lianna caqliga asala buu leeyahay naqliguna waa farac leanna wuxuu leeyahy isaga sharciga maxaa lagu gartay inuu sharci yahay caqligaa lagu gartay u fiirsada meeshaas waa qaanuunka lagu ba-ay waay wuxuu leeyahay sharcigu inuu sharci yahay aayaddan inay aayad tahay xadiidku inuu xadiid yahay caqligaa lagu ogaaday lowla alcaqlu lama ogaadeen waxaan inay aayad yihiin inay xadiid yihiin marka caqligii waa asal uu yidhi marka naqligii qur-aan aayadda iyo xadiidkuna waa farac buu hadday labadooda iska hor yimaadaan see la yeelaha xarkow xirxirana isaga macnaha hadhow intuu xarkahan xirxirto wuxuu rabaa mar walba iyada inuu kuu soo celiyo hadday labadooda iska hor yimaadaan wuxuu yidhi afar ixtimaalaa dhici karto afar ixtimaal in la yidhaha labadoodaba ha la qaato suuragal maaha buu yidhi laba shay iska soo horjeeda lama wada qaadan karo ha laga wada taga in la yidhaahdana iyaduna sax ma bu in la qaato sharciga caqligana laga tago ayaa ixtimaal saddexaad ah kaasna waxaa ka dhalanaya buu yidhi haddii sharciga la qaato caqligiina laga tago yacnii waxay tahay in faracan la qaato asalkii uu ku taagnaana laga tago la ibdaaliyo ee haddii asal ku dumo faracuna waa la dumaa buu yidhi hadaad marka caqliga ka tagto si otomaatiki ah baa markaa sharcigiina uga tegay buuyiri inuu sharcigu sharci yahayba caqligaa lagu ogaaday haddii caqligii laga taga sharcina waa dhammaanay waa baabaa maxaa soo haray marka caqliga in laga hormariyo naqliga oo la yidhaha marka alcaqlu muqadamun cala anasl sidaas baa marka lagu badbaadaa wa hada huwa alqanuunu alkuliyu ayuu yiri waana qaanuunka caamka ee qaacidada guud ee mar walba loo soo laabanayo markuu qaanuunkaas dhigay kabacdi atbaacdiisii ashaaciraduna ku raaceen aaya <clears throat> aayadaa la arkaa marka limaa khalaqtu biyadaya ayaa la arkaa laba gacmoodoo alla isku sugaaya markaasaa la leeyahy war waxaana caqligii ayay ka hor imaanaysaa hadday caqligii ka hor imaanaysa maxaa la samaynayaa caqligii aan hormarino leanna caqligu wuxuu keenaa bay leeyihin tanziih ilaahay in xumaan laga nasahu keenaa caqligaan qaadanaynaa aayaddaanna see la ilaa xoogaa qur-aanka waa laga xishoona ee waxaa la leeyahay marka waa layska awilaa marka macno kalaa lagu fasiraa oo waxaa la laleeyahay gacantu waa qudro ama quwo booska aayadda joogto hadduu xadiid joogana see la yeeli lahaa aslanba haddii xadiid joogo waa la tuuraa lianna xadiidku waa aaxaad aaxaadka iyo caqliyaadkuna naqligu hadduu aaxaad yahay waxay leeyihiin caqligu isagu waa qadci caqligaa laga hormarinaa xadiid nimankan umaba aaba yeelaanba baa tuura waa tuurayaan walidaalika waxay ka muuqataa kutubahooda nihaayat lcuquulkaas haddaad akriso saddex mujallad waay haddaad akhriso kasoo heli maysid mujallad dhan baad akrinay konton safxo lixdan safxo inaad martaa laga yaaba hal aayad ma ku arkaysid iyo hal xadiid ee qur-aanku muxuu la yimid haddaan haddii aan rabbi qur-aanka laga baranaynin xaggee laga baranaa rabbi subxaanahu watacaala kitaabkan marka wuxuu dhigayaa marka meesha wax laga qaadanaa inay tahay qur-aanka iyo xadiidka saxiixa ah iyo ijmaaci a'imada qaabkaas ku socdaa ayb qaanuunkaas marka raazi uu dejiyey xataa isaga mid lamida ghazaali waa sheegaan sidoo kale waxaa qaatay taftazani sunuusi yani ashaacirada iyo maaturidiyada kulligood arrintaa waa ku raaceen waxayna u yaqaanaan alqanuun اlkuliy marka qof waxaas marka qabo inuu yidhaahdo marka dadaa mubtadica ah ama yacni inuu dad marka afka ku taagaa xaq u yeelan maayo adiga inaad is aragtaa ka habboon <clears throat> meesha aad ka joo yacnii raggaagu meesha ay naqliga ka joogaan bal adigu fiilin marka kitaabku macaanidaas oo dhan marka eh, yani wuu ka hadlayaa eh, waxyaabahaas baan marka muqadamaad kitaabkii marka aan kaga horreysiinayno aan eh, uga dhigaynaa in sha allahu tacaala marka casharka soo socdo ayaan dersiga ugu horeeyo kitaabka in sha allah si fiican aan dhexgeli doonaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed